بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii sideed iyo tobnaad ee ka mida min kitaabi radd cala اljahmiya waxaynu ku soo jiray baab الru'ya ru'yat اllahi subxaanaه wa tacaala ilaahay aragtidiisa muslimiintu ay aakhare arki doonaan ilaahayna subxaanaه wa tacaala uu ka xijaabayo iyo muxuu ahaayey xijaabidda rabbi subxaanaه wa tacaala uu gaalada khayrkaas uu ka xijaabayo xale waxaynu soo marray ru'yat ullaahi subxaanaه wa tacaala inay ku taagan tahay laba mustanad ka koobaad muxuu ahaa aljawaaz alcaqli midka labaadna muxuu ahaa tawaatur annaqli kama qaal axmed addirdiiri wajzim akhii biru'yati اlilaahi fii jannati اlkhuldi bilaa tanaahi id ilwuquucu jaa'iz biاlcaqli waqad ataa fiihi daliilu الnaqli taasaa inoo dambaysay iyo go'aankii salafku ay ka qaateen qadiyadda ilaahay aragtidiisaa ciddii inkirtee dafirta oo ah in ay agtooda ruuxa uusan muslim ahayn daliil xukumka ay qaateen oo axadkii dafiray ru'yada ilaahay ay qaateenna daliilkiisii xalay maxaad ka dhigteen usuuliyiintu waxay yidhaahdaan laa yakhlu اlxukmu min cila walaa tacdu اlcilaةu awsaafa اlmaxali xugum aan cillo lahayn ma jiro cilatulxukmiguna awsaafta meesha uu xugum ku yimid ma dhaafo waalcillatu laa tacdu awsaaf almaxal meesha xukumka la saaray axadka xukumka la saaray iyo xukumku meeshuu qabtay cilladu ma dhaafto iyo xikmadu iyo maslaxadu maxaynu oga jeednaa hadda waxaynu oga jeednaa selafku xukun bay rideen oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala aragtidiisa axadka dafiree inkira inuusan muslim ahayn xukunka ay qaateenna laabudda lahu min daliilin wa mustanad ay u cuskadeen iyo meelay ku tiirsadeen taasoo ku dhiiragelisa inay go'aanka iyo xukunka qaataan baa loo baahanya waa isgarannaan u idan waxaad tidhaahdeen ayad qur-aana ma hayno odhanaysa ilaahay lama arkaayo ruuxa yidhaahda waa gaal ayad odhanaysa ma hayno xadiid nebi maxamed oo asaguna odhanaya ilaahay aragtidiisa axadka dafira muslim ma ahana ma haysaan ijmaacu lmuslimiin oo ka horeeyey qolyaha dafiray aragtida ilaahayna oo odhanaya ninkii ilaahay aragtidiisa dafira waa gaalna ma haysa qiyaas saxiixoo daahira oo ciladiisa la fahmi karana ma haysa ruuxan aad gaalaysiiseenee dafiray aragtida ilaahayna asalkiisa muslim buu ahaa ahlusunna waljamaaca muxuu eersaday wadaadkan islaamka sheeganhaya sujuudahaya rukuucaya ooyhaya sida camr ibn cubayd oo kale zaahidka caabidka ah ee tagfirinaysa in la isweydiiyo soo ma waa in laga fiirsado qadiyaddaas wadaadduhu ma jecla in la qodqodo maxaa yeelay waxayse u jeclayn in badan baa ummadda waxaa lagu akhriyey madhab ahli sunna waljamaaca madhab ahli sunna waljamaaca waa sidaa ummadda lama tagfiirin karo kan lama samayn karo xilli aan dheerayn waa aniga soo idhi waxaa idin soo idhi dad ahlulqibla ah oo islaam sheeganaya ha la tagfiiriyo wax kaga badan ahlu الsunna wاljamaaca ama asxaabu اlxadiiث ma jiro ama waa yar yahay marka laga soo reebo qolyihii hadde ayagu muxakimida ama xaruuriyada iyagu laga soo reebo maxaa yeelay طaa'ifo asxaabu اlxadiiث asal ku khilaaftay oysan ku xukumin inay daa'ifa kufriya tahay ma jiro miyaad haysaan murji aad hoosta ka taabateen jahmiyaad taabateen muctasilaad taabateen ashaaciraad taabateen ya maaturidiyaad taabateen rawaafid baad taabateen ii soo qabta ya karaamiyo ayb axad idinku khilaafa fii asli min alأsuul oo idan kaar guduudan u taagan xataa jaalla ma aha yalow kaarma waa mid gududan ku dhejinaysa waa ay fahanteen baan malay hawshaasi hawl adag wey sababku waa inaad marka baadhaan iska ogaataan hadda ka horna hal qodob aan idiinsu sheego waxaan idhi ruux muslimaad ku khaldantay ood islaamka ka saartay khalad adoo gaal mooday in lagu gaaloobahayo axad qaba ma jiro waad fahanteen baan u malay ruux muslima ayaa dembiguu galay waxaad u qaadatay inuu gaalnimo yahay mana aha inaad ku tagfirinayso dunuubta caadiga ahayd wuxuu galee khata ahaa yaa aqoontaadii diineed markaad miisaantay wuxuu kula noqday gaalnimo waad gaalaysiisay axad muslimoo qaba ruuxa waa gaaloobahayaa ma jiro qodobka waa fahanteen baan u malay kas iyo ulakac nin muslimoo halkaa tukanayo caabudoo saalixoo wanaagsan oo wax dembi aadan ku ogeyn baa tiri gaal baa ta oo maxaan ku gaaloobe warde anaa ku idhi midda ayada ah xataa laftirkoodu jumhuur ahlicilm waxay qabaan waa macsiye kabiira min alkabaa'ir axad yidhi taasaa lagu gaaloobahayaa saraaxatan oo salafka ama hayaanog saraaxatan qaydka waa in loo fiirsado hadda tarjamo oo laga fahmi way jirtaa fii saxiixi oo uu kala qaaday muta'awilka iyo mutacamidka wadaadihii sharxayna ay ka istimbaadeen wafiqu lbukhaari fii taraajimi ayna yidhaahdeen waa fahan iyo istimbaad laakiin hadal sariixa oo nin salafia uu leeyahay oo odhanaya man kafara musliman tacamudan bikayri ta'wiil waa kaafir oo cad fuhuumaad way jiraan iyo mafaahiim laga qaadan kara meelaha qaarkood alimaam axmed bn xambal imaam ahli sunna waljamaca waa abu xasan cali bn cabdillahi اlmadini abu zurcat araazi abu xaatim laalakaani markuu ka warramayo ictiqaadkoodii xadiidkii man qaala liakhiiya kaafir faqad kafara faqad ba'a biha axaduhumaa waxay ku fasireen inuu yahay kufrun duuna kufr oo waxay mariyeen sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaalu kufr laa tarjicu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd halkaasay mariyeen ictiqaadu axmed ka akhriya fi lalakaa'ib ictiqaad abi cabdillaahi cafwan abu xaatim araazi abu cabdiraxmaan ka fiiriya abu zurcat araazi cabdilkariim laga fiiriya tarjamadiisa caqiidadiisa cafwan idan bukhaari ra'yigiisa ma waxaan waafajinaa a'imaةu salafi saalix meeshay mareen shuyuukhdiisi mise istimbaadka wadaaddaha sharxay baan marinaa calaa yati masalada waa macrakatu aqdaam laakiin muslim ku dhacay gaalnimo daruuri ah ama qaطciyo ah ninkii tagfiirin waaya ijmaac baa la soo guuriyay inuusan muslim ahayn hunaa masaladu waa masale khilaafiya weliba daliilkii lagu dhisayna dalaaladiisa laysku hayo man kafara muslima bigayri xaqin faqad kafar nadariyadda ah maxaa lagu dhisay man qaala liakhiya kaafir baa lagu dhisay xadiista noocaasaa lagu dhisay axaadiista waa axaadiis saxiixa mutawaatirana ma aha akhbaaru axaad wey ayadoo sidaa tahay dalaalada axaadiista laysku haya waxaana ila xoog badan madhabka imaam ahlsuna wاljamaca axmed iyo hayrkii ibnu rajabna fatxulbaariga wuxuu u tiiriyey jumhuur اlculamaa xadiidka in lagu xambaaro kufrun duuna kufr oo kabiiriya macsiya laga dhigo on gaalnimo laga dhigin wuxuu ka soo guuriyey madhab jumhuur اlculamaa buu u tiiriyey ayib ayagaa ila xoog badan laba daliil maxay u xoog badan yihiin xadiidkan riwaayaadkiisa qaybo ka mida ah, waxaa ku yimid iyo axaadiid ka oo lamid aba ruux muslima gaalaysiintiisu waxay la mid tahay ka qatlihi riwaayo kalena waxay ku timid ruux muslima gaalaysiintiisu waa ka lacnihi asalna waxaa laisku ogaa tashbiihu inuu baabulmaqluub yaha mooye ila balaaqadaad ku barateen tashbiiha maqluubkaa ah mooye oo laisku hayo sunnada iyo aad qur-aanka ma ku jiraa tashbiih maqluub ah bacdu lbalaaqiyiina dhahay maya waa khiyaalaad tashbiiha maqluubka ah kitaabka ilaah iyo sunadana waa xaqaa'iq almuhim dagaalkaa ii dambeeye maxaa la yidhi ruux muslim oo diinta laga saaro gardarro looga saaro waxay la too in la dilo dilkaa weliba ka sii xoog badan gaalaysiinta lianna mushabbaha iyo mushabbahu bihigu shayga loo ekaysiiyaha iyo la ekaysiiyuhu kee inta badan xoog badan oo qiimo badan haddaad tiraa gabadha aan jecla dayaxay u eg tahay gabadha aad jeceshaya dayaxu kee cad oo quruxsan dayaxa wax dheer gabadhaadi sakaraadkeed ba waxaa rabtaa dayaxna la sinto ay kula weynaatay soo intaan maaha nabi sal ly slam hadduu yihi ruux muslimoo la gaalaysiiyo wuxuu la mid yahay isagoo la dilay ruux muslimoo xaqdara lagu dilo ma lagu gaaloobi jira maya macsiya ayd kabiira min alkabaa'ir ayb idan takfiirintii baa ka sii liidata takfiir اlmuslim waa ka lacanihina riwaaya ku timid xadiidka ibn cumar ruux la lacnadaan maxaan isku ogeyn haweenkuna maanta o dhan bay daldaan carruurta lacnadaan o awowyahay gaadiyaano inagu aada wadaan nacaladu maba dhammaataba waa taqaanaan soomaali dadka qaarkii qolyana shaqayba u tahayba wax walbo ka soo horbaxa lacnad ba wejiga ka saarahayaan lacniguna waa dembi dunuubta ka mid a ah. dilkuna waa dembi dunuubta ka mid ah labadaa dembi ayuu suubanuhu ku shabahay gaalaysiintii ruux muslim xaqdara lagu gaalaysiiyo ma aragtee marka dalaaladii xadiidka say u meeshay aaday hunaana ijmac baa fadhiya marka hayla soo degdegin maxay salafku baasha ugu degdeghayaanoo u xaabinhayaan qolyihii inkarayey ruyadii ilahay inkara idan maxay ku takfiiriyeen mustanadku ninkan ilaahay buu beeniyey wey see u beeniyey ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala oo muminiinta ay arkahaya axaadiidiiba caraka waa noqotay qur-aankii baa laga fahmaya oo ku cad ninkii diiday hawsha ayada ah ilaahay buu beeniyey tusaale gaaban waxaanku idhi wadaadkii hebel ahaa yaan had mar dhoweyd isalaamnaanku idhi weligaa maadaan salaamin maa arag baa i tidhi maxaan ku leehay war maanaa been sheegahay sheekhu been baad sheegay kuma dhin baati laakiin waxaan ku leehay weligaa hebel maad arag ninkaa miyaad ka dhegaysanaysaa warkaa miyaad ka dhegaysa wadaadkaas waxaad tidhi hebel baanad is soo salaannay masaajidkaa hidaayan kusoo wada tukannay halkanuu igaa lehday waxaad tidhi wadaad hebel weligaa maada arag indhaha maadan ka qaadin war maanaa been sheeg nin weyn baabaan ahay been baad sheegi marna kuma dhe anugu sheekow anugu meella kaagama dhex degdeg waxaan ku idhi mada arag iyaga warram hawsha ma beenin baa ruuxu i beeniyey mise uu ii makhraati kacay inaad fahantaan isku dayaa ilaahay baa yidhi waa muminiinta ay arkahaya nebi maxamed baa qaadaa dhigay niman baa waxay yidhahdeen maya ilahay la arki maayo nimankaa kitaabkii ma beeniyeenoo ilaahay ma beeniyo rasuulkii ma beeniyeen mise maysan beenin macnaa waad fahanteen baan u malay salafku mukhafalin ma aha ama qolyihii muxuu ahaay reejaara ma aha reejaara maxay ku dhahayaan markaad hawshaasu kala samayso sheekhu waxaad tidhi muxuu ahaayey ninkaan mada arag ninkaan mada arag caddayn mahaya sheekhu middaasi waa majirtadaaday ku leeyihiin majirtadaadii waa afgobaadsi waxay ku leeyihiin wax jire iyo waxaan jirinba waad sheegtaa tan laakiin waa maxay waa majirtadaadii warka waad fahanteen baan u malay idan salafku waxaad ku hadashay tuujinhayaan wixii ka soo baxa maaha inaan reejaara anaa ka soo jeedaa inaan ma aha muxuu ahaayey aan ku xadgudbahaye tusaalaan oga jeedaa in lagu siyaasaday wadaadka ku yidhi majirtadaadi wey muxuu kuu qarin hayaa un been baad sheegaysaa un buu kuu qariyey ma wa kal sheegay ninka ku yidhi waxan waa arka iyo maada arag ha kugu jaan wuu unku beeniyey ninka ku yidhi been baad sheegi wadaada oon geed ku soo gabanin iyo ku yidhi iyo midka ku dhawaa majirtadaadii iyo ninka ku yidhahda maada arag intooda maxay ku kulmeen wixii aad sheegtay inay diideen intuba soo maysa kulmin idan asalafu الsaalix waxay yidhahdeen man ankara an man qaala ina allaha laa yuraa walaa yatakalam yustataabu intaaba ilaa dw cunuquhu xukumka cabdiraxmaan mahdi ninkii idhahda ilaahay ma hadlo la arkina maayo hee toobadkeen baa la odhan hadduu diido unuunkaa loo dheerayn maxaa jira lianna waa mas'alada sidaa u garta maa laazim iyo hawlaha hadday taay laazim noqoto asagaan ku haystaa dheh laazimka qudhigiisaabaan yay ka shidan tahay dheh waad ifahanteen baan u malayn hawlihii dhalinyarada wey sheekh irshaad ayib marka maxaa loo jeedaa laasimkaa qudhigiisaaban yaan rabaadhe ood ku gaaloobi ood xerada kaga bixi ila qolyo waxaa jira shiico ah oo kaar zaydiya noo soo gashaday kadibna markay zaydiya ku rafaadeen xooguu tasanun bilaabay tasanunkana ummad badan ku aafeeyey qolyaha baashoodii baa marka hadda laga adeegtaa markii wax kale la waayey annagu waxaan leenahay waxaa nagu filan ilahay muxuu hi awalam yakfim ana anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim annagu waxaan leenahay kafa alkitaabu wاlqur'aan wasunnatu wa fahmu salaf الصaalix kafarnaa bishiicati wazaydiya waa ku gaalowna waxay wataan shuqula kuma lihin waxaa nugu filan kitaabu rabbina wa sunaةu nabiyina maacu salaf اlumma ama fahamkoodii naskaa ay fahmeen masaladu waa sidaa hamoodina inay degdeg tahay iyo inay dulmar tahay iyo inay budhlo duuli tahay midna ma ahe xukumku meeshuu lahaa bay salaf ku dhigeen wa min muqadimihim waxaa ka mid ah alimaam abu saciid الdarimi raxmat اllahi tacalى alيh xadiidkii marka iga dhegaysta xadaثna muسى ismاعيل التbudki qال xadaثna xamaad yعni بن سلمة الbsri xadaثna yع بن caطاء الcaamiri so halkaa maynan joog mise waan soo dhaafay عفوا وxadaثna cabdاللahi بن صالح المsriي qال xadaثnي leyt بن سعد qال xadaثnي هiشام بن سعد الزهري عن زayd بن أسلم العadوي عن cطاء بن يسار الهiلاaلي عن أبي سعيد الخdري الأنساr رضي الله تعالى عنه qاal قلna ya رasuuل الله mxaa rasuulka ilaahayow hal naraa رabna يومa القياamة maalinkii قyaamo rabbigaana ma arkaynaa faqaala rasul s sm nabg wuxuu hi hal tudaaruuna ma laydinku dhibaatogelinayaa fi shamsi ay fi shamsi qoraxda aragtideeda fi dahirati oo duhur joogta saxwan madhan laysa fiiha saxaab bimacnaa cirkaa madhan weeye diiran cirkoo faydan ama fayran waxaad tidhaahdaba oon daruuri ka sokaynin qoraxdii miyaydan ka dhumaysaa qaala saxaabi wuxuui qulnaa la may nabi allo qoraxdu banaankay taallaa qaala rasuul lah sal slam fahal tudaaruuna ma ku dhib mudanaysaan fii ru'yati اlqamari leylat اlbadri dayax aragtidii jooga habeenkii afariyo tobnaadka saxwan faydan cirku asamaau saxw baa loo jeedaa laysa fiiha saxaab oon wax daruura cirku uusan lahayn qulnaa laa nabi allow maya dayaxu nin walba meeshuu jooguu ku arkahayaa qoraxduna waa sidoo kale faqaala rasuul lahi sal slam nabig wuxuu ihi famaa tudaaruuna laydinku dhibaatogelin maayo fii ru'yati ilaahay aragtidiisa maalinka qiyaama yowma alqiyaama ilaa ka hayati ma tudaaruuna fii ru'yati axadihima qoraxda iyo dayaxa midkood aragtidii sida aydan ugu dhib mudanaynin ayaa ilaahay aragtidiisana maalinka qiyaamo aydan ku dhib mudanaynin toos baad u arkaysaan indhaha nin walba macallin ah nabigaas sidaa ayna yidhi wadaadka yidhi maya la arki maayo ma nabiga ma beenay mise ma beenaynin warku waa intaa macnaha waa in la isla fahmo suubanaha sida yidhi mayaa tidhi waxaan leenahay mukadib baa tahay lilaahi walirasuulihi marka waa shareecadina waad ka baxday xadaثna muسى بن ismaaعiil qaala xadaثna xamaad yعni slmة sanadka xadiidku iyo asagoo waa صaxiix warkaa wadaadka hoosta ku qoran macno badan ma sii lahaa cabdالlahi بن صالح almisri abu صالح almisri jarxi muxaqaqa kama sugno marka warka lasoo gaabiyo walidaalika ixtaja bihi lbukhaariyu fi saxiix dhowr goorra waa ka soo hadlay niman culummo oo nuqaad ah oo ree masar ahayn baa waaga hore ku eedeeyey wadaaddo uusan wax ka maqlin inuu wax ka maqlay ama wax ka wariyo waagi dambena waxaa u caddaatay inay hawshu tahay ijaazo oo wadaaddaha kutubtoodii wax ka wariyaa waana loo ijaazeeyey ayaguna waxay u qaateen waagi hore in uu si toosa oola kulmay asaguna uu leeyahay ayagaan la kulmoon ka wariya bal ajaazuuhu ajaazuu muxuu ahaayey lahu kutubahum bay u ijaazayen saasuu wax ku wariyaa jarxi muxaqaqana ma jiro wadaa dambo um, mufsid ahaayoo kutubtiisii wax ku dhex darana waagi dambe ay heleen oo ogaadeen marka balaayo badanoo ninkan lagu eedayn jiray gadaal waxaa ka caddaatay inuu ahaa madluum fii akari maa qiila fiih marka almuhim ninkaasi waa nin saduuq xasan اxadiiثa marka sanadkuna waa sugan yahay xadaثna muسى ismاعيل atabudki qaal xadaثna xamaad yعni بn سلمة can عaliي بn زayd بn judcaan الquraشhi ninka ضacfi baa ku jira can cumaaraة الquraشhiي kan danbaa ka liita ninka hore asagu riwaayadu xamaad ibnu slmة can zayd wayba roon tahayba zayd bn ali cali bnu zayd bnu judcaan baan rabaa waa nin ضacfi ku jiro sayi اlxifdi ah laakiin riwaayaة xamaad ibnu slmة waa min aصxi الriwaayaati can caliي bni zayd bn judcaan xalay waxaanu soo maray xamaad ibnu